maalmahan ay soo carideen waana dabeecadda bulshadeennu ay leedahay bulshada soomaaliyeed oo ah marka wax kastaba ummadaha kale ay soo maraan bay annagu aakhirkana soo gaaraan taana waxaa ugu wacan iyadoo aan laga tabaabushaysan waxay ahayd mar haddii meelahan lugaha la soo dhigay la yimid waddamo sidan oo kale ah inaan horay innaga ugaga warhayna waxa laynala damacsan yahay iyo hadafka laynaga leeyahay iyo meesha laynoo wato innagoo ka feera buuxsannay oo ka dheragsan ayay ahayd inaan meeshan marka joogno ama waqad xadaث mowduucaygan oo kana biidn illaahi subxaana wa tacaala kuma beegna dhacdo gaara ah ee dhacday mana aan rabo waxyaabaha laga dhawaajinayo inaan ka hadlo maxaa yale dhacdadu sax iyo khalad midday tahaba qofkii waxan ay ka dhaceen iyo ilaah unbaa is og laakiin waxaan rabaa mowduucan maadaama khutuuraddiisa u leeyahay inaan idinku baraarujiyo biidn اllahi subxaanah wa tacaala daraasaadkii iyo buxuudii ay culimmadu ay ka sameeyeen iyo waxyaabaha laga yidhi si uu ogaado qofka mu'minka ah khatarta ay leedahay waxa lagu magacaabo in diimahoo dhanba inta la isku soo duuduubo in wan baaw la dhex geliyo kanna khasaa'istiisii laga xayuubiyo kanna laga qaado waxa wuxuu la gaar ahaa kana laga qaado wa wuxuu la gaar ahaa kadibna la yidhaahda meel keliyana isugu keenno ujeeddadana ay tahay in islaamka laga takhalluso wa biidn illahi subxaana wa tacaala mar hadduu mowduuca uu yahay mowduuc sidaa baaxad u leh waxaan isku dayi doonaa biidn illahi subxaana wa tacaala caawa waxa ilaahay naga waafajiya inaan horta aan dul istaagno haddii ay noqoto in caawa aan ku dhammaystiri weynana biidn illahi subxaana wa tacaala beri iyo muxaadaraadka harsan baan qaybaha kale geli doonnaa hadii ilaahi subxaana wa tacaala yidhaahdo waxa baraarujin mudan inay jiraan dhowr erebixin ee terminology ay isticmaalaan dadka ku howlan daraasaadka la magac baxay daraasaad muqaaranat aladyaan marna waxaa laga hadlaa muqaaranat aladyaan diimo la isbarbar dhigayo marna waxaa laga hadlaa xiwaaru aladyaan diimo wada hadlaya siday u dhigaan waana cibaara aad i aad u khaldan diimuhu ma wada hadlayaane waxaa wada hadlaya dadka saa darteed wada hadallada diimaha yaan la dhihin ha la yidhaahdo ka wada hadalka diimaha maxaa yeeley diimuhu ma wada hadlaan oo waxa wada hadlaya dadka iska leh faina aladyaana laa tataxawar inamaa yataxawar asxaabuha saa darteed qolyihii yidhi dialogue of religions ama trialogue of religions amaba yidhi xiwaaru aladyaan waxay ula jeedaan dadka diimaha iskale ayaa wada hadlaya culummaduna diraasaad saabiqa ah ayay markaa masaa'ishan marka ay ka qoreen walidaalika waxaa la ogaa waqtiyadii hore taariikhdeena markaan dib ugu laabanno qusuurta ay degan yihiin dadka muluugta ah ee boqorada islaamka ah iyo khulafaa almuslimiin alkhulafaa almuslimuun inay ku howlanaayeen masaa'ishan sidan oo kale ah iyagoo a ah ka anba qaadaya qowlahu jala wacalaa qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kelimatin sawa warkaalaya aan wada hadalna eh kelmad bay naga dhexaysa innagaa idinka haddaad tihiin yahuud nasaara haddaad tihiin jewish iyo christianityba aan wada hadalno maxaanu ka wada hadlaynaa kelimatu laa ilaaha ila اllah oo ah ilaahay keliya in cibaadada isaga un lala beegto oo meel kale aanay dhicin muslimiinta albaabadooda furnaa masalada aad bay ugaga hadli jireen laakiin cusuurtii dambe ayaa waxaa moodaa sawdkii ahaa i dhawiqii ka soo baxayey meelaha ay muslimiintu ay deganaayeen in arrinkaa aad iyo aad u yaraaday waxaa zimaamka markiiba gacanta ku dhuftay inishitife ka qaatay dadka aanan muslimiinta ahayn iyaga ayaa dana gaara markaa u isticmaalay wa biidni illaahi subxaanah wa tacala wax badan baan ogaan doonnaa haddii ilahay na waafajiyo maxaa keena marka dibugurashadan ku timid inay muslimiintu ay noqdaan dad iyagu markaa u banbaxa inay wadahadal la sameeyaan diimaha kale waxyaabaha khaladaadkan ay caddeeyaan khaladkan baa ku jira haddaad tihiin masiixiyiin trinityga diinta ma qabto in la yihahdo saddex ilaah baa jirta khaladkan baa ku jira in la yihahdo ma aragtay sonship of jesus ciisa ilaaha diin maaha in la yidhaahdo maxaa keenay inay muslimiintu marka afkooda aad iyo aad u gaabto ilaa allahumma marka baaqa uu noogaga yimaado mooyaane qolyahan iyagu muslimiinta aanan hayn ayaad waxaad arkaysaa nin walba inuu gulfinayo hinqanayo meeshiisa ka dhaqaaqayo leh xaggaasaa laynooga yeeray waxaa keenay kow kadib markii muslimiinta waxay ku magacaabaan dagaaladii crusadeska ama salibiyiinta ay ku yimaadeen waddamada muslimiinta meelaha ay degan yihiin oo muslimiintii awood loo sheegto oo la muquuniyey ayaa meeshii wadahadal muslimiinta iyagaa lagu yiqiin inay wada hadlaan iyagaa lagu yiqiin inay wadahadal dalka ugu baaqaan markii awood loo sheegtay oo la muquuniyey sawdkoodii hoos buu u dhacay codkoodi waa la maqli waayo arrinka labaad fuqahadii muslimiinta waxay kaga dhegtay uun keliya masaa'isha fiqiga ta'siil aan u raadin kadibna waxaa batay in qolana ay tidhaahdo annaga shaaficiyaan nahay kuwana xanaabilaan nahay kuwana waxaan nahay xanafiyaan nahay kuwo kalena maalikiyaan nahay khilaafkii fiqiga ah ayaa la buunbuuniyey dadka kale ee ku hareeraysana muslimiinta aanan ahayn doodihii lala geli lahaa iyo wadahadalladi lala samayn lahaana iyadana waxaa laga dhigay frozen mid iyadoo markaa la tajmiidiyey albaabku uu xirmay waxaa kaloo yimid muslimiinta qaarkood oo rumeeyo oo yidhi muqaaranat aladyaan diin diin lala barbardhiga diinteenna miyaa diin kale lala barbardhiga ka kadibna waa ay diideen saddexdaa caamil oo ah factoriska ugu weyn waxyaabaha keenay in sawdkan aan la maqlin ayaa waxay ahaayeen wixii musaahamaad weyn ku sameeyey inay muslimiintu markaa ay gaabiyaan kadib waxaa meesha u soo baxay dadaana meesha markaa mutaysan waxaa yimid nimankii muslimiinta aan ahayn ordaya rag ay wataan dadan muslimiin aanan ahayn iyada oo loo adeegsanayo mataamic gaara ama interest gaara loo adeegsanayo muslimiintu marka markii ay doodahan ay geli jireen afar waxay raaci jireen lagu magacaabo waxay raaci jireen four methods amaba afar manhaj baa la raaci jireen manhajna waxa lagu magacaabay jiray manhajka lagu magacaabay itijaahun wasfiy oo macnihiisu u yahay in la caddeeyo la yidhahdo diinta islaamka waxaabay qabtaa diinta christianitigana waxaan bay qabtaa judaysamkana waxaan buu qabaa diimaha kale iyagu mabka maba tirsanaba itijaah lagu magacaabay itijaah naqdiy oo ah criticise in lagu sameeyo waxaad qabtaan in ciise u ilaah yahay waa khalad waxaad qabtaan in saddex ilaah ay jiraan waa khalad waxaad aaminsan tihiin arrimuhu inay sidaa yihiin waa khalad itijaaha wax lagu magacaabaa itijaah critic ku salaysan ka saddexaad waa itijaah difaaci ah adaa isdifaacaya kadib markii alxamalaat asaliibiya ama waxaan lagu magacaabo evangelisanka markuu ka bilowda wadamada muslimiinta oo ay yimaadeen muasasaad fara badan oo isku daya dadka inay masiixiyiin ka dhigaan ayaa muslimiintu waxay bilaabeen itijaah lagu magacaabo itijaaha ah inay difaac markaa galaan oo yidhaahdaan war dadkeena noo daaya itijaaha kale waa maxay itijaah ictiraafi khaladkaabaa jira khalad caqadii ayuu ahaa yajib tafaadiih in laga fogaado wey afartaa meelood bay arrinku markaa amaba manhaj baa marka la raaci jiray manhajka aan raaci doona biidn illahi subxana wa tacala intuu marka way noqon doonaan itijaaha wasfiga waxaa raacay kitaabkii almilal wالnixal lishahrastani itijaaha naqdiga waxaa raacay alfasl fi اlmilal wاlahwa wالnixal uu lahaa ibn اlxasm اlandalusi itijaaha difaaciga waxaa raacay kitaabka minxat alqariib almujiib fi raddi cala ahli saliib itijaaha ictiraafiga waxaa raacay tuxfat alariif fi raddi cala ahli saliib uu iska lahaa nin qiso asbaani ah oo markaa taarikhdiisa markaa in fara badan in sha allah aan qaar ka tilmaami doon haddii waqtiina waafajiyo nimankan marka danta gaara ka yeeshay waxaa lala soo baxa waxa lagu magacaabo waxaa la yidhi horta aan isku jiwish haddaad tihiin diintiinu judaism ay tahay kristaan haddaad tihiin diintiinu kristaanity ay tahay innaga haddaan muslimiinnaha diinteena islaam ay tahay saddexda diinba waxa la isku yidhaahdaa diimaha ibrahim raacsan sidaa darteed waxaan samaynana wax lagu magacaabo abrahamic faithes amaba diimihii ibraahim maa nebi moxamed sal اlla alيه waslm waa tani an ittabic milata ibraahima xaniifan raac diinta nebi ibrahim raaciyada xaniifa ciisa calayhi salaam jesus waxaanu helaynaa bibleka marka la laabto intaasoo verses ay tilmaamaya in la yihi raac diinta ibrahim marka judaismka loo laabto old testamentig marka loo laabto waxaan helaynaa aayado fara badan ee leh nebi muuse amar lagu siinaya raac diinta nebi ibraahim raac dhammaantoodna la amray inay ku daba faylaan nebi ibraahim calayhi salaam waxay leeyihin mar qolyaha kan iyagoo waxa ay u socdaan aanay ahayn diin ibraahim uu ka tegey in la nooleeyo maaa diinta ibraahim towxiid bay ku salaysan tahay diintan saddexda ilaah sheegaysa towxiid miyay ku salaysan tahay midii iyadu sheegaysa hebel baa wiilkii alla ah ma towxiid bay ku salaysan tahay diintan sheegaysa iyada maryama ayaa waxaa ahayd saas oo kale ma diin towxiid ku salaysan ba diimaha marka markiiba waxaa bilowda hadal ah waxaan samaynaynaa madallo dallaayad ina wada haraysa haddaanu nahay dadkii raacsanaa diinta ibraahim kadib meeshaas waxaa ka bilowda mashaariic aad i aad waaweyn aan arki doonno juhuudda tirada badan ee meesha marka lagu bixiyey waxaa bal ka midlooday jamciyad ku taal faransa magaalada bariis ii jamciyadaa waxa ay bilowday waxa lagu magacaabo diin waxaan samaynaa lagu magacaabo abrahamic fitis madalla markaa samaysa dhaqdhaqaaqa wuxuu bilowday kadib waxaa bilowday machad lagu magacaaba machad xiwaar alxadaaraat waxaa wada hadlaya ilbaxnimada ama wax alle wixii ilbaxnimaha adduunyada marka ka soo jirtay iyagoo markay xadaara isticmaalayaan iyo markay isticmaalayaan civilization ama marka la isticmaalo religion la isticmaalo ama marka diin la isticmaalo intuudu ay isugu soo biyo shubanayaan diimahan keliya meeshii markaa la keeni lahaa marka macadka kan waxaa la sameeyey kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo iyo iyo afartii waxaana sameeyey amaba ricaayad gaara ah siisan unesco wuxuuna ku yaalaa jineef buu marka ku yaala waxaa la sheegaa marka waxaa isugu jira dad niman kristaana iyo niman markaa muslimiina dadka ugu badan ee meesha joogana muslimiin weeye lacagta ugu badan ee lagu bixiyana waxaa bixiya dadka muslimiinta ayaa bixiya walidaalika waxay leeyihin annaga hadafkeenu wuxuu yahay nin marka waxaa hogaamiye ka ahaa waqtigaa marka la ta'siisinayey nin lagu magacaabo roger jarudi oo faransiisa ma waxay yidhahdeen hadafkeenu wuxuu yahay kashfu الniqaab can wajhi اlislaami اlxaq almushriq wa can caqiidatih wa can ishaamaatih litacziizi اlqiyam اlinsaaniyati fi اlcaalam oo ah inaan daboolka aanu ka faydno islaamka iyo muuqaalkiisa dhabta ah caqiidadiisa waxa uu la yimid si markaa qiyamtaa bini aadamka aadaniga ah marka aan tacziiz ugu samayno ujeeddadaan u samayno waa sidaa bay yihahdeen saa darteed qolyaha kan iyaga oo isleh macad alxadaaraat oo maanta yurub meel kastaba markaa ka jira in xadaaro ama muxaawaro la sameeyo maxaafil la isugu yimaado diimaha ama dadka diimahan u nisbe sheeganaya in meesha la fariisuura diintan baa khaldan tan baa saxsan tan baa khaldan in la yidhaahdo taa islaamku wuxuu ka qabaan u iman doonnaa wuxuu ilahi subxana watacala nugu booriyey laakiin in la yidhaahdo diimahoo dhanba qoladanna waxayda ha ka soo tageen kuwanna waxayda ha ka soo tageen meel dhex isugu imaanno middan way markii ugu horraysay ee lagu sameeyey wax lagu magacaabo macadkan lagu magacaabo alxalaqa alxora fii qurtuba markaa ku taal xiwaarkii ugu horreeyey wadahadalkii ugu horreeyey ee lagu kulminayey ama midayntii ugu horraysa lagu midaynayay diimaha meeshaas ayay marka ka dhacday meel lagu magacaabo qurtuba waxaa isugu yimid kow iyo labaatan qofood baa isugu yimid nadwaba ayaa la qabtay saddex yuhuud bay ahaayeen sagaal masiixiin bay ahaayeen sagaal muslimiin bay ahaayeen oo muslimiinta waxaa maalayay ninkan hadda ad aragteen raajih jaruudi raabitat alcaalam alislami qof baa ka socday nin baa yuneska ka socday muxidiin saabiroo ka socday munadamat alcarabiya litarbiyaةi wاhaqaafati wاlculuum maxamed asad anwar ibraahimkii ahaan jiray eh, naa'ib u ahaan jiray maxaadiir maxamed isdiraar maxamuud abu sacuud ismaaciil faaruuqi oo la sheegay inuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee mawaadiicdan ka qoray marka sharqi alawsat marka laga hadlayo ama trilog of abrahamic faiths book lagu magacaabo ayuu leeyahay masalada markaa ka qoray waxaa ka mid ah doctor cabdalla nasiif rabat alcalam alislaami raggaabaa meesha isugu tegey waxay yidhahdeen ajandaha inoo dhigan ee nadwadan aan maanta meesha ugu qabanayna waxa ay tahay in aanu ka hadalno horta maa hiya alqawaasim almushtaraka maxaa isirweyne innaga inoo ah maxayna kulmiya maxaa meel isugu keeni kara xagga inoo dhiga bay yihaheen alqadaaya allaahotiya metaphysics ideas iyo ideologieska xagga ha inoo yaalo theology ka hadli mayno usuludiin ka hadli mayno masaa-isha ma gelayn laakiin maxaa innagana kulmin kara waa meelaha dadka markaa laga soo gabo hunaa marka muctamarkii ugu horreeyey ee bilowday labiiyo tobanka ilaa shan iyo tobanka februayar ayuu marka muctamarkaasu dhacay waa markii ugu horreyso dhaqdhaqaaqadoodu marka ay bilowdeen kadib waxay leeyihiin in trilog meesha la soo gelay ilan masiixii iyo waxaa hadli jiray uun keliya muslimiin in meesha yuhuudda lagu soo daro kelmaddana meeshii dialog oo laba ruuxoo wada hadlaysa ah laba qoloo wada hadlaysa ah laga dhiga trilog saddex qoloo wada hadlaysa wuxuu bilowday wakhtigii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideeddii buu bilowday waxaana la sheegaa wuxuuna ka bilowday meesha lagu magacaabo washington markaska kanadiga ama kennedy center in washington buu marka ka bilowday kadibna waxaa bilowday xiwaaraad fara badan ayaa israacraacay intana waxay u ganayeen hal hadaf oo ah wardiimahan omaan aanu isugu keenno kadib waxaa bilowday xiwaarkii ka dhacay new york ka dhacay bishii november kii waxaa ku xigay kii ka dhacay magaalada georgia bishii january kii ee la magac baxay free way dialog in france waxaa kaloo haddana ku xigay alxiwaar aلhulaaثi ee isagu kii trilog ahaa kun ee ka dhacay jantli ee faransa ka dhacay oo magaciisana laga dhiga aliimaanu biibrahim ibrahim aan wada rumayna ee kaalaya walidaalika boqol qof ayaa meesha isugu tegay muslimiin iyo masiixiin yahuud markaa isugu jira haddana waxaa ku xigay xiwaar kale ee isaguna dhacay kun ee tolos markaa lagu qabtay oo macnaheedu iyo albaxu can lilah ilah baan raadinayna hadda waxaa dadka looga yeera meesha inay soo xaadaraan oo muslimiin muslimiin baa ku jira waxa la ilah baan baaraynaa ilaah baan raadinaynaa waxaa meesha marka ka soo qayb gala laba qof kadibna bishii eh, juun toddobiy labaatankeedi kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo geneva mid kaloo kale ka dhacay haddana masar buu ka dhacay magaalada qaahira eh, bishii labiy labaatankeedi eh, juun labiy labaatankeedii iyo julaay afariyo tobankeedi kun sagaal iyo shantii haddana waxaa bilowday muctamar almuctamar alcaami liladyaan alcaalami liladyaan meesha qolyaha isku magacaaban waaya m j c c qolyahan itaaliya ayaa bays u ah muctamarkaana waxaa la qabtay kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii waxaana laga hadlayay alطaaqa waاladyaan اlkubra xowla alghidaa iyo alطaaqa waاladyaan اlkubra waxaa caado ah oo aan rabaa inaan hor dhufsado intaan waqtigeedii aan la gaarin marba cinwaan gaara loo sameeyaa marna waxaa leey waxaan ka wada hadlaynaa albaxث can اlilah sida hadda aragteen mar waxaa leey waxaan ka wada hadlaynaa atomic ban laga hadlaya mar waxaa leey waxaa laga hadlaya economics baa laga hadlaya waxaan ogaanaynaa biidn اllahi subxanaه wa tacaala qofka muslimka ee maxfalka xiwaariga tegaya ee la rabo inuu noqdo ee muslim representative ee maali kara qofka diinta islaamka maali kara horta waxaa looga baahanya ma inaan aniga ka qayb qaataa forum economic waa arrin kays kale ma political forum baan aadaya waa kays kale ma waxaan ka hadlaya scientific forum iyo aada waa kays kale laakiin meeshan aniga hadda aan xoogga saarayo waa qofka u taga meesha diin baan u tegaya waan hadlaya shuruudda marka laga baahaya kadib qolyahan bortugal markii la aaday magaalada lisbon m g c c ii ayay si cad waxay u caddayseen waxay yihahdeen annidaam ama adyaan alcaalam wاnnidaam alcaalam اljadiid new world oo cusub ee soo baxay horta aanu ka hadalna masalada iyada idan meesha waxaa isugu yimid dad fara badan oo markaa cadadkooda markaa la qiyaasi karin waxaana masaa-isha hadda aan tilmaamay aad ka heli kartaan iyo taariikhda foundation of dialogue between judaism christianity and islam marka masalada si gaara marka uga hadasha waxaan marka tilmaamaynaa maxaa ay tahay ujeeddada la leeyahay diimahoo dhan ha loo mideeyo why integrated meel keliya maxaa la isugu keenaya su-aasha tan ka dambe waa tan isweydiinayna waxay leeyihiin diin walbaba waxay leedahay qayb xaqiiqada ka mida ayaa ku beegan bimacna muslimiintuna ilaah bay leeyihiin masiixiyiintuna ilaah bay leeyihiin qolada kale saddexaadna ilaah bay leedahay oo ah yahuudda waxay leeyihiin idinkana kitaab baa laydii soo dejiyey innagana kitaab baa laynoo soo dejiyey qolyahan kale yahuuddana kitaab baa loo soo dejiyey maadaama qolo kastoo innaga naga mida ay qayb realitigii ama diintii ka ay markaa wax ka soo gaareen inta aan xoogaha intaan isjajafanno aan marka isku keenno kadib meesha waxaa ka soo baxaya waxa laleehay diin kale oo iyadu iyada gaar ah kuwa kalena markaa khilaafkii noo dhexeeyo o dhanba ma aragtay yuhuud baa saana iyo masiixi baa saana iyo muslim baa saana xagga aan soo dhignay meesha marka lagu baarkan gareeya kadib inta aan isugu nimaadna kadib masaladan ka hadalno masaladan iyada ah ama mabda'a sidan oo kalea ah. kow wuxay leeyihiin horta maxaa ina kulmiya kadib aan u nimaanno waxyaabaha khilaafka markaa naga dhexeeya number laba waxay lehin hadafkeenu wuxuu yahay adduunka waxaa qabsada wax lagu magacayo atheism oo ah inuusan fakar ah inuusan ilaah jirin nimankii shuuciyada ahaa aanu la dagaalanno waxaad dareemi kartaa badanaa howlahan aad arkaysaan waxaa aad aad ugu qaraabta waxaa aad aad ugu qaraabta cadowga aad aad ugu qaraabta mar alla markii qole ay isqabtaan qolo kale ay u adeegsanayaan waxay leeyihin kaale aan dagaal galne berigii layshayey sofiyeetka layshayey oo hawshu markaa meesha ay ka taagnaydna kaalayaan isla qabanna dadka waa laga soo gudbay hadda howlo kale ayaa jira kaalayaan isla qabanna kadib arrinkana marka ma dhici kara ilaa in la yidhaahda mooyaane dad meel keliya ka soo wada jeeda oo integrated ah oo muwaxidiin ah meel keliya ka soo jeeda in la helo mooyaane hawsha marka ma soconaysa bay leeyihin walidaalika qur-aanka masalada iyadaa si gaara ayuu kaga hadlay si gaara ayuu u tilmaamay masaladaasu waa masale khatarteeda leh waxayna tilmaamaysaa diinta islaamka diin xaqa inaanay ahayn mar hadday gorgortan ay geli karto mar haddii waxaa ka khaldan la sixi karo mar hadday suurtagal ay tahay meel inta la isugu yimaada lagu dhihi karo waxaan ka soo tag dumarka meesha noo imanayn xijaabkooda ma arki karno odaygan wadaadka meesha soo fadhiisanayna wax alla wixii aayado u aqrin leh ha joojiyo anna aan meesha markaan imaado kadib aan aqriyo wax alla wixii bibleka ku qornaa old testmentigaan aqrinaya haddaan ahay nin markaa yahuudiya haddaan ah nin masiixiin waxaan aqrinaya wax alle wixii new testamentii ku qoran adna qur-aankaga marka noo aqri bal abrahamic faiths keliya kuma eka ah hinduismkaa la casuumaya siikhaa la casuumaya confuciismkaa la casuumaya toismkaa la casuumaya iyagoo leh aan ballaarin hadii marka waa arrin khatarteeda leh islaamkuna marka aan ogolayn kow fakerka kan waxaa ka dhalanaya kow inaan qur-aanka ama shay diinta ka mid aan ka tanaasulno ilahi subxaana wa tacala soo qur-aankamadhin alyowma akmaltu lakum diinakum wa atumtu calaykum nicmatii diinka ayaan idiin dhammaystiray nicmadaydana waan idiin dhammaystire waradiitu lakum alislaama diinan islaam ayaan diin raalli idinkaga noqda ilaahay ilah isagaa yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballagta risaalatah wallahu yaxsumuka min annaas rasuul allah wax alla wixii laguu soo dejiyey gaarsii ilaahay baa ku ilaalinaya haddaadan gaarsiin soo maaha maadan gaarsiin fariintii laguu diray haddaadan ku qobin soo maha famaa ballagta risaalata namber labo waxaa meesha ka dhalanaya wax la leeyahay in sida hadda masjid iyo macbad iyo tambalba meelaha ay u kala baxsan yihiin ayaa hal mar ha laysku keena laleeyahy walidaalika baaba albaaba wuxuu yidhi waxaan u baahanna inaan tukanno salaad waxaan ku tukanaynaa tuulada lagu magaca siis buu ku dhawaaqay kadib meesha waxaa la sameeyey jamciyad la magac baxday organizationka wuxuu la magac baxay jamaaca caalamiya lilmu'miniina biاllah kadib waxay qaateen shicaar lagu magacaabo almu'minuuna muttaxiduun iyadoo mu'miniin loola jeeda saddexdan diimo kadib waxaa la sameeyey macbad baa waxa laga sameeyey meesha siinaa lagu magacaabo haddana salaad baa waxaa lagu tukada qurtuba salaadda marka waxaa la ysugu yeeray dhammaan dadkii muslimiinta ahaa waxaa la ysugu yeeray wax alla wixii yahuud ahaa wax alla wixii masiixi ahaa waxaa ka soo qayb galay saddex nin oo hunduusa afar nin oo buudiyiina saddex muslimiina siddeed labaatan masiixiya meesha markii la isugu yimi kadib qol walba mar salaadeeda la tukanaya hadda waxaa sida diimaha u kala horeeyaan yuhuudda ugu horraysay iyagaa salaadda naga bixinaya markii salaadooda la salaama noqsada waxa la gelaya tii masiixiga ma la salaama noqsanaya markii tooda laga baxaa waxaa la gelaya tii kale ee maxay ahayd islaamka haddana waa laga baxaya haddana waxaa la gelaya hunduuska siday u kala horreeyeen alxaqu liman sabaqa markii qolo walba salaadeeda uu imaamkeeda markaa uu aqriyo ayaa meesha marka la isugu imanaya arrinka kanu wuxuu la mid yahay saniicii allah subxaana wa tacala uu ka digey ninka aqriya sababu nuزuul qowlihi jaلa وعلا qul ya ayuha اlkaafiruun laa acbudu ma tacbuduun wla antum caabiduuna ma acbud wla ana caabidu ma cabadtum wla antum caabiduuna ma acbud lakum diinukum walyadiin war gaaloy waxaad caabudaysaan anugu ma caabudayo markay intay u yimaadeen oo yidhaahdeen alaswad ibni waa'il sida isxaaq ibnu isxaaq fi siira uu ku warinayo rasuulka sal اla alيه waslm ba isagoo kacbada maraya ka soo horbaxeen waxay yidhahd maxamedo waxaad caabudaysaan adna waxaan caabudayna la caabud kadib meel dhexaan isugu imaano fifty fifty adna taada mar sanad ka soo tag ilaahaaga annagana sanad baan ka soo tegaynaa siu meesha khilaaf aan u iman waxda loo helo dadku ay meel ka soo wada jeestaan adna sanad ilaahaaga ka soo tag annaga sanad baan ka soo tegaynaa ama adiga haaf ka soo tag haaf baan ka soo tegaynaa ayaddan marka soo degtay walidaalika markii sheekh bin baas raxmat ullahi calayhi uu maqlay masaa'ishan iyo waxa dhacay fatwa ka soo saaray oo lagu nashriyey majalat aljaamica alislami bimadiina munawara cinwaanna wuxuu kaga dhigay laa ukhuwata bayna almuslimiina wاlkaafiriin walaa diina xaqin hayru diin اlislaam hayra diin اlislaam wax walaaltinimo ka dhexaysa ma laha xagga diinta marka loo baxo muslim iyo gaal diin xaqa xaq lagu tilmaami karana ma jirta aan ahayn diinta islaamka maqaal aad aad u qurux badan buu ah su-aashaan isweydiiyey mar walba waxay tahay waxaa dhacday oo jariidat alahraam ay soo guurisay khabar cajaa'ibtiisa leh waxay yidhaahdeen ninka lagu magacaab baba shanuuda thalif waa nin orthodox ah saad garan kartaan brotansiga iyo orthodoxiyiinta intuba markaa intimahooda wuxuu jiraa xagga ay masiixiyiinta albaaba shanuuda wuxuu yidhi waxaa looga yeeray kulan sidaan oo kalea diimeed kulanka waxaa qabanayay nimankii vatikaanka waxayna isku keenayeen laba qolo waa adoo yidhi maanta muslimiin iyo shiican meel isugu keenaya macnaha ahlu sunna iyo shiica adoo yidhi oo kale wey waxay yidhahdeen waxaan meel isugu keenayna nimanka brotestantiyinta ah iyo ortodogsiyiinta meel ha isugu yimaadeen baaba shanuuda warqaddii markuu aqriyey isagoo qaahiro jooga ay wuxu yidhi aniguma iman karo war baaba shanuuda maxaa kuu diiday soo masiixi ma tihid baaqanna wuxuu kaga kaagayii niman masiixiyiina kulan baa la qabanayaa xaflad baa la qabanaya maad meesha ka qaadqaadatid wuxuu yidhi isagoo ka jawaabay wuxuu yidhi nacam wuxuu yidhi waxbaa jira wuxuu yidhi innagoo isku diin ah salaado isku mida ay naga dhexayso dhammaan masiixiyiin aan isla nahay haddana waxaa jira duquus aan ku kala duwannahay dagmis and rituals aan isugu mid ahayn baa jira marka waxaan diidayaa buu yidhi anoo ortodogsi ah inaan ku milma ninkaa kale isagu markaa katholiga ah oo markaa diintaa kala haysta yacnii fakarkaa kala haysta oo caqiid ahaan iga duwan waxaan diidaya ina meel kula kulmo khabarkan waxaa soo naqliyay jariirat alahraam almisriya oo maalin sabti iyo labayo tobanka februari soo bax labada kun khabarka kan wuxuu tilmaamaya baaba shanuuda ayaa wuxuu gartay isagoo ortodogsiya nimanka katholikiintu inuusan meel la fadhiisan wuxuu yidhi say ku dhici kartaa waa masiixiyiin ba isla ogow wuxuu yidhi say ku dhici kartaa anoo ortodogsi ah inaan meesha fadhiiso ninkaa wuxuu aqrinay la tumtumay say ku dhici kartaa suurtagal maaha inaan anigi nin kale aan faker ku kala duwanna meel isugu imaano waa isla masiixiyiin waxaa isweydiisaa marka ninka soomaaliga suxul duubaya ninka carabkaa isaga socda kan kale ee muslimka ah diin kale ee ka fog oon shaqada ku oo labada diin they can't even be mentioned the same breath isku meel aan lagu sheegi karin inuu meesha intuu soo istaago u yidhaahdo adna haaf baan ka tegaya adna haaf ka tag kadib meel baan isugu imanayna arrinkaas ama hadhaca ayuusan dhicin wax ii yaal maaha laakiin waxaan kuu sheegay inuu dhici doono haddaan hadda laga tabaabashaysan waxaa marka bilowday sida masaladaas xoogga marka loo saaro waxay bilaabeen masaaci iyo aad baa arrinkan looga agliy loogu xagliyey walidaalika waxay sheegaan mu'tamar caalami liladyaan oo la qabtay magaalada shikaago lagu qabtay kun sideed boqol iyo sagaashan iyo saddexda ugu horrey yacni mu'tamar caalamiya adyaanoo dhan buu ah kii hadda aan soo tilmaamna waxaa kan ibrahimiga ah meesha marka la isugu yimid ayaa waxaa la yidhi walidaalika boqol sana ka soo wareegtay kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii waxaa loo dabaaldegayey sanad guuradii boqolaad ee ka soo wareegtaba ahayd meesha marka la isugu yimid hadalladu waxaa ka mid a when the religions of faith is of well recognize each other's brothers marka diimaha isku meel ka yimid ay walaala ahaan isku ictiraafaan dhammaantood ay isu arkaan inay yihiin caruur hal aabba uu dhalay walaaltinimada iyo kalgacaylkana laysku muujiyo ayaa wax alla wixii miro ah aan u baahanna nabadda aan raadina markaasaa la gaari karaa bimacnaa ujeeddada waa maxay ujeeddada lagu la tilmaamayo qolyahan meesha amaba hadallada la barnaamijgareeye meesha lagu sheegay maaha in la leeyahay niyow markaad adiga timaada diintaada keliya nooga sheekee ta masalat alxiwaar oo noo iman doonta taa hadal kama taagno gubaar calayha ma saarno laakiin waa maxay markaa imanaysa waa maxay waxaad ka soo tagtaa wax alla wixii masaa'ila xaggaa gee inta markaad timaada kadibna hal aayadoo salaadda maqhribka naga bixisan kaa dhegaysan doonnaa kadib marka laga baxa kadibna annagana waxaan gelinaa salaadeenna adna noo ogolo qol walba marka sidaasay noqon doontaa walidaalika wuxuu leeyahay ragga masaa'ishan aad iyo aad u gudagalay hanis kong ayaa ugu xoog badan wuxuuna leeyahay kutub aad iyo aad u tiro badan iyo qolyaha pluralismka ee lagu magacaabo ninka lagu magacaabo hig wuxuu leey inana alآana bisadadi marxalaة jadيida وهي مرحلة يجب علينا فيها أن نجد تعريفا آخر لمحاولة توحيد المذاهب waxaanu ku soo beegannay marxalad cusub marxaladdan waxaa waajib nagu ah inaan helno micnaha qeexid rasmi inaan u helnay sida diimaha loo midayn lahaa فعلينا الآن أن نفهم تحت هذا الموضوع محاولة توحيد الديانات أي لا نقتصر على توحيد المذاهب المسيحية المختلفة لكن تشمل هذه المحاولة توحيد كل الديانات الكبيرة وهي المعنى الأصلي لمصطلح توحيد المذاهب وحيد أنك مركان كهلين كليين كفكرين كلية قيبها كلا دوان أي كريستانيتيga sidaan u midayn lahayn keliyaynan ku howlanaanin bal aan u gudubno marxalad kale ah sida diimaha kalena aan ugu soo dabaali lahayn inay hal dallaayad markaa nala hoos yimaadaan walidaalika wuxuu qoray masaa'il aad aad u tiro badan masale markaa ku tilmaamay doctor cali saawi oo masalada wax ka radiyey wuxuu yidhi الفاتيكان تدعو دائما إلى الدخول في حوار سلمي والتعاون مع الحضارة الأخرى وتأسيس أخطر تنظيم تنظيمية لتقنين هذا الحوار ودفع التعاون markuu hadalada uu soo sheegay waxa kamid wuxuu yiri waxay bridge ka dhiganayaan waxa lagu magacaabo diimaha sida meeshka la isugu keeni lahaa juhuudii way sii socotay baaba isaga ayaa lugihiisa wuxuu ku doontay meelo kala duwan buu maray koo wuxuu aaday nairobi maayo kun sagaal boqol siddeetankii rixladii ugu horreysay oo galay ahayd markaasuu wuxuu dadka yidhi waxaan u baahanay hadda kadib sida tawxiida diyaanad loo samayn lahaa kadib uu dhaqaaqa borokina faso haddana ka degay toddobadii bishii maayo kii masaladaasuu kale ka soo sheegay haddana uu ka dhaqaaqo haddana wuxuu la hadlay karachi buu haddana aaday bakistan buu aaday kii bishii februaar dii haddana isla khitaabkii oo kaleo meesha ka jeediy uu leeyahay kaale diimaha aan walaaleenna haddana wuu gudbay haddana wuxuu aaday meesha hilibiin buu haddana ka degey markii bishii labaatana eh, february labaatankeedii kun sagaal boqol siddeetan iyo kowdii haddana haddana wuxuu ka degay jakarta indonesiya tobankii bishii octoobar kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii haddana baris buu haddana aaday eh, faransa waxaa meesha marka bishi waxay ahayd eh, bishii maayo bay ahayd kun sagaal boqol siddeetankii haddana vienno marka ka dhacay kun sagaal boqol siddeetan iyo saddexdii haddana bruseles buu haddana aaday bruseles oo belgica haddana sagaal iyo tobankii bishii maayo kun sagaal boqol siddeetan iyo shantii haddana cameroon buu ka dhacay intaa tii ugu dambeysay waxa lagu soo gabagabeeyey masar intaa muxaawalo ee la sameynaya waxa ay tahay un keliya see wax loo mideeya ogow marka sababtaan taarikhda usoo sardinayna waxay tahay dhammaan meelaha uu tegay oo dhan wuxuu kala kulmay waxa laleeyahay tarxiib soo dhaweyn waxaa hor boodayay rag qaarkood marka haddii profilekooda meesha aan soo dhigna rag waa weyn agtiina ka ah ayib dad aad iyo aad u khayr badan bay ahaayeen laakiin mushkilada jirtaa waxay tahay markii niya ayiba marka laguu muujiyo adna aadan baaris aadan gelin fanka kanna uu baahan sida fiqiga iyo usuulka iyo naxwaha loo baara in loo baaro u baahan yahay oo adiga can ariiq yani nawaaya ayiba keliya qofku markuu ka duulo keliya u yihah meesha iska tago waa waxa keena dad fara badan marka inay kusi baraxdeen ogow markas baaq kasta uu yimaado maxaa ka dambeeya waxa kan waxay ku soo galaan waxa lagu magacaaba tacaawun aan waan waan istaakulaynayna waxaa la buunbuuniyaa hadalkii ibn اlqayim اljawsiya fi zaadi اlmacaad wax kastoo aniga lagu yeer marba hadduu khayr u ganayo waan gelaya markuu ley ibnuqayim aljawziya wuxuu ka hadlayey masaaishii markuu masaladan ka hadlayay wuxuu ka hadlayay sulx xudaybiyu tacliiqiyey wuxuu tacliiqiyey eh, masaladii xarb اlfijaar buu tacliiqiyey masaaisha buu tacliiqiyey ibnuqayim aljawziya lakiin ibnuqayim ninka kutubtiisa u laabta meelwa nixal uu kaga hadlayo mar kasta oo la gaara masaaisha ah diimaa meel laysugu keenaya qofka muslimkana wuxuu ka noqonaya qof markaa marti meeshii ka ah oo aanan diyaar u ahayn inuu ajandaha diimaha laga hadlaya inuu gacanta ku dhigo inuu yidhaahdo lastum calىa shay inuu meesha ka yidhahdo hadduusan awood u lahayn ibnu qayim aljawziya walaa hayruhu min alculamaa qof markaa bannaanaya markaa malaha kadib intaa markii uu orday albaaba ayaa wuxuu sameeyey waxa lagu magacay almajlis albaabawi lixwaar اladyaan oo markaa b c i d markaa la magac baxay oo waana markii ugu horraysay ataarikh alkanasi majmac vaticania masaa-ishan marka uu niqaasho haddana waa la soo gudbay juhuud fara badan markaa bixisa kadib haddana waxaa bilowda wax lagu magacaabo ziyaara mutabaadila idinkana dad noo soo dira masar baa dadka imanaya qaahiraa laga yimid riyaad baa laga yimid wufuud fara badan oo marka vaticana ayaa haddana meesha u gudbay intaaba waa ay socdeen marka waxaan rabnaa inaan tilmaana macnaha ah hawshan hawl waxaa ahayd intaa lagu soo gutay weligeed bay socon jirtay waxaa dhawaaqa ee hadlana waxay ahaayeen those who could be counted of English dad fara lagu tirin karo culimo ah war waxaan way khaldan yihiin waxaadna moodaa in marka hore majaraheeda aanan marka madax aan gacanta lagu qaban marka hore inaanan ta'siiskeedii markaa la sixin baad moodaa qaar ah, mar arrinku markaa talo ay faraha ka baxday ayaa waxa le gadaal wax laga soxo almutamaraadka caalamiga ah ayaa markiiba ka soo baxay oo ay leeyihiin muslimiinta innagaa bilaabayna ayib inay mubaadarada muslimiinta iyagu ay samayna yihahdaan innagaa ugu yeerayna si aan u wada hadalno kadibna waxaan u saxno sida maalan uu samayn jiray oo kale eh, axmed diidaar raxmat calayhi ama uu eh, doctor zakir naay iyo raggan ay sameeyaan oo kale waa wax aad aad u qurux badan kaalaya aan samayna wa lagma alxiwaar alislami almasiixi sida tarabus ka dhacday maalan kun sagaal boqol toddobaatan tii kale ee ribaad lagu qabtay sagaashan iyo saddexdii tii kale lagu qabtay warsock siddeetan iyo lixdii tii kale lagu qabtay itaaliya siddeetan iyo sideeddii tii kale lagu qabtay miyango nigeria lagu qabtay sagaashan iyo shantii tii kualambuur lagu qabtay ee la baxda bira satu bira dua iyadoona markaa kun sagaal boqol intuu markaa warka way socotay waana juhuud aad iyo aad u khayr badanoo aad aad u fiican laakiin waxaan u baahanna haddii meesha lanoga yeero mar haddaan isla meel dhignay inaysan bannaanayn in la tawxiidiyo diimaa meel la isugu keenaya in la yidhaahdo waxaa banaan maxay yihiin waxaa banaan aniga ee ninka kan ee aan u aaminsanahay inuusan muslim ahayn inaan ishor fariisanno aan qanciyo oo aan u sheego sheegoon idhaahda war diintan aad haysatay way khaldan tahay ilaahay subxaana wa tacala isagaa yuxarifuuna alkelima can mawaadicihi idinkaa beddelay ilahay isagaa tilmaamay alternations bedel iyo changes inay ku yimideen diinta ilahay isagaa tilmaamay old testament new testament asalkii inuusan weli ku sugnaan ilahay isagaa tilmaamay diin xaqa inay gadaal ay ka timi ilahay isagaa tilmaamay diimihii hore in la nasakhay ilahay subxana wa tacala isagaa tilmaamay markaan ishor fariisanayna waxaan isu hor fariisanaynaa halkaa kharad baan isku hor fariisanayna hawl kale markaa meesha ma jirto saa darteed waxaa jira marka xiwaaraadka marka la ysugu yimaado saddex fakar baa jira fakar lagu magacaabo inclusivism iyo fakar lagu magacaabo pluralism iyo fakar lagu magacaabo exclusivism saddexdaa fakar waxay kale yihiin fakerna wuxuu qabaa markaan ku magacaaban exclusivism waa aliqtisaariya diiniya hal diin un baa jirta hal rabbi oo xaqa ayaa jira wadada loo marana waa mid keliya waa mid faker kale wuxuu leeyahay altacadudiya diiniya waxaa jira saddex xaq baa jira ilaah ilaah ilaah iyo waddo loo maro ilaahan iyo waddo loo maro ilaahan waddo loo maro ilaahan waxaa lagu magacaaba meesha ay dhahaan pluralismka midda kale saddexaad waa ashumuuliya diiniya bimacnaa hal ilaah baa jira laakiin waddada loo maray ayaa saddex ah waddada loo marayo bimacnaa haddii aan qabana fakarka aliqtisaariya diiniya bimacnaa hal ilaah baa jira hal waddaana la maraya waa fakarka annaga aan aaminsana muslimiin haddaanna ah. ina addiina cinda allah alislaam marka la fasirayo hal rabbi ayaa jira hal waddaana loo maraya waddada loo maray waddadii uu la yimid nebi moxamed sal alla alيh wasalam fakarka kale atacadudya diiniya ah waxaa jira saddex ilaah iyo saddex waddo loo maro waxay leeyihiin nimankan masiixiyiinta ilaahooda ha raadsadeen hadduu ciise noqon laha hadduu ilah kale noqon lahaa qolyaha kan soo maha cusayr ibnullahi hadday daldalan iyaga u taalaa qolyaha muslimiinta soo maha rabbulcaalamiin soo kuma hayaan ha loo daayo fakarka saddexaad wuxuu leeyahay marka waxaa jira wax lagu magacaabo marka pluralismka laga soo tago waxay leeyihin inclusivism oo ah diimahoo dhanba waxaan leenahay hal xaq baa jira yahuuday ha rabbi baa leedihin waa allah masiixiyiin ha rabbi baa leeyihin waa allah muslimiin ha rabbi baa leeda waa allah laakiin diintan masiixiyadda sideeda ha loo daayo sideeda ha u socoto tan juraysamkana sideeda ha loo daayo sideeda ha u socoto muslimiintan sideeda ha loo daayo sideeda ha u socdeen fakerkan dambe ee ah inclusivismka amaba ashumuuliya diiniya ayaa waxaa ku qanacsan dad fara badan oo muslimiina ah. bal dad la dhihi karo waa culamo runtii eh, baariciina ah oo habaadkooda leh oo bimacnaa jeeda ishaamaadkooda leh oo khayraad fara badan leh laakiin masaladan iyada ah ay runtii ay aad bay u simbaraxdeen khalad weynna waa ay tahay maxaa yele allah subxaana wa tacala diinta u tilmaamay waa addiin alwaaxid oo ah addiin alxaq diin اlislaami laa diin aakhar oo marka ilahi subxana wa tacala ictiraafa markaa ma masalada iyada ah inagoo marka ka ambaqaadayna waxaan dul istaagi doonaa biidn اllahi subxana wa tacala ruduudda markaa marka ku beegan haddii ilahi subxana wa tacala yihahdo hunaa marka xiwaarkan marka la gelayo lix nooc baa jiro xiwaar ah si lix hab baa loo loo hadlaa lixdaa marka midda maanta aad maqlaysaan sawaxankeeda aad maqlaysaan waa nooc lagu magacaaba institutionalka noocan marka alxiwaar albaarlamaani baa jira xiwaarka baarlamaaniga waxay leeyihin meel baan isugu imaanaynaa wax alla wixii diimaa meesha isugu imaanaya meesha marka laysugu isugu yimaado kadib oo aan meesha isugu imaan jadwal acmaal rasmi markaa ma laha waa la wada imanaya nin walba fakerkiisuu sheeganaya oo meeshay dhahaan hayti ha la shaahun ha la cunto un ha la cuno kadibna qolo walbaba cuntadayda ha soo samayso meel aan isugu imaanno meesha markaan isugu imaanna keliya hal salaam hala kala tago waa meeshay dhahaan parliamentary dialog qaybta labaad xiwaar almu'asasaat addiiniya xiwaarkan waa waxa ay samayn w c c waxaa la wacayaa a'immada masaajidda iyo maraakiزda waxaa la wacayaa nimanka marka iyagu eh, masiixiyiinta ah kuwooda culammada ah waa wacay nimanka yahuudda asaaqifada iyo markii rubaanta marka meel la isugu keeno ay waxaa le idinka unbaa wada hadlaya dadkan wa idin dhegaysanayaan meesha intaad istaagtaan dadka haydin arkeen adigana koofiyaddaada ha ka soo tegin waa daruuri maalinta koofiyadda haddaa ka soo tegtin waa laga yaaba in albaabka xitaa lagaa furan koofiyadda waa daruuri qamiiskaa ha ka soo tegin si markaa loo muujiyo inaad tahay muslim markaa janibkiisa markaa maalaya kii kale isagu yahuudiga ah, bahash yareedo meesha dhag soo siisanaya mid kale isagu saliibka marka meesha marka la isugu imanaya saddexdood markay meesha soo istaagaan ama groupis bay ku socdaan ama mid bay ku socdaan kan waxaa lagu magacabaa institutional dialogue waana midka ugu badan ee aad iyo aad loo sameeyo dad fara badanoo a'immo ah weli haddii innaga aynaan gaarin ka soomaaliyiin hadday haddaad dhihi lahayd walaalaha kale ee nagu hareeraysan oo dhan hawshan aad bay mar hore u dhex dabaasheen marka waxarsan markaa ma laha nooca kale waxaa lagu magacaabaa theological dialogue ama alxiwaar alcaqadi alxiwaar alcaqadigu isagu wuxuu leeyahay meel markaan isugu imaan waxaan ka hadlayna alqadaya alcaqadiya walfalsafiya bimacnaa metaphysical dialogue waxaan ka hadlaynaa wujuud allahi jala wacala meesha markii lasu waxaan ka hadlaynaa eh, sonship of jesus aan ka wada hadalno eh, waxaan ka wada hadlaynaa issue of diversity wax alla wixii tacadudiye ah aan ka wada hadalno waxaan ka wada hadlaynaa diimahan isbarabixin karaan issue oo kale laga hadlaa xiwaarka nooca farad waa lagu magaca alxiwaar اlijtimac wاlxayaati dialogin community dialogin communityga badanaa waa meesha ay ka soo galaan diintan hinduismka iyo tiyuismka iyo meelaha ay ka soo galaan waxay leeyihin qolo walbaba waa tii naagtii eh, diana lek markay tilmaamaysa waxay tihi aad baan u farxaa markaan arko nin muslimoo kitaabka qur-aanka kor u sida markii adin uu maqlana adinka quruxda badan dhegahayga markuu ku soo dhaco isagoo rukuucsana sujuudsan markaan arka aad baan ugu farxaa markaan arka bay tii nin masiixiyo oo afar saddexda gees kaweynaya markaan arko bahal dheerna marka uu ka lalmanayn aad baan u farxaa bibalka kor u aad baan u farxaa bay tiri markaan arka nin markaa yahuudiya ah, oo bahalkuusan madaxa uu saaran yahay wixii markaa diintiisana markaa ku camalfalay oo marka haddana bibleka ku dhegan bibleka old testmentiga <clears throat> aad baan u farxaa bay tiri markaan arko hinduism markaa ku dhegan kitaabkii eh, eh, iyagu marka ay lahaayeen beganti ahaa aad baan u farxaa gabadhan oo iyadu tiisaskeeda harvard markaa ka diyaarisay waxay tilmaamaysaa waxaan lagu magacaaba alxiwaar alijtimaaci aw اlxayaaةi ama dialog and community ama dialog of life dialog of lifekan marka iyadu waxay muujinaysaa diin walba waxabay ku qurxan tahay bay leedahay hadday qurxanaata haddayna qurxanaan waa issue kale laakiin innaga maxfalka isaga ah haddaabaan maxfalku aanu ahayn maxfal looga hadlay waxan baa qaldan waxbaa saxsan ay taha un keliya in meesha laysku arko labada gees laysa saara taasu diin maaha nooca shanaad wuxuu yahay alxiwaar aلruuxi spiritual dialog nooca kan waa nooca ugu dhow ee la dhihi karo marka meesha la isugu yimaado maxaa khaldan maxaa saxsan badanaana mushkilada ka taagan ba waxay tahay dadka inaga naga tago muslimiina waa dadaan weligoodba laa baybal suu u yaal iyo ilaa kitaabka qur-aanka aanan aayad aanan ogayn laa diimo kale aanan muطalic aanan ahayn badanana waxaa horbooda dadka badan iyagu jecel inay maraakiisdan horboodaan masaajiddana horboodaan hadduuba taay uu soo xirtay wuxuu fahamsan yahay inuu meesha u tegi karo ama luqadda waddanka hadduu bartay inuu meesha u tegi karo u fahamsan yahay imaamna ma dhegaysto sheekhna ma dhegaysto isaga horbooda waana waxyaabaha meelaha ugu badan weeye dadku markaa ay ku halaagsameen run ahaantii nooca kale alxiwaar adaakhili amaba ama inner dialog inner dialogan waxa waddada markaan marayno ninkan masiixiga ah waxaan u arkaa inuu yahay nin bini aadama oo diintiisa markaa haysta waan nabadgelinaya kan xagga maraya ee jiwishka waxaan arkaa nin diintiisa waa nabadgelinaya xiwaarka kan meelna waa ka sax meelna waa ka khalad meel waa ka saxo inaan nabad ku wada noolaano in isagana waddadiisa u maro aan waddadeeda aan maro wax alla wixii aadanimo ah iyo taakulayn iyo caawimaad naga dhexaysa inaan wado waa arrin meesheeda leh laakiin waxaan ogaanaya inaan ogaada diinka aniga aan haysto inuu xaq yahay diinka kale ay haystaan iyagana inuu tasxiix u baahan yahay khaladna marka uu ku jiro arrimahan arrimo la qariya maaha kutubtaa laga sheegaa maxaafirta xiwaarigaa laga sheegaa iyagaa og culimmadooda og meel kastaa marka laga sheega masalo u baahan baarisid marka u baahan hunaa marka haddii marka ay dhacdo nin muslima inuu meesha uu tago waxaan ugaga baahannahay kow iyo toban khudwo inuu raaco kow iyo tobankaa tallaabood aan tilmaamayna biidni illahi subxaana wa tacaala oo aan ka soo qaadan doona min iixaa'aati kitaab اllahi jala wacala waxyiga alleh iyo sunnada nebiga sala اllahu عalيه wasalam haddaan la fulin karin ama qofkii aan qualify for that aanu ahayn qof muahal u qalma hadduusan ahayn yuusan meesha lugta dhigano amaan ha iska siiy kow waxaan leenahay ujeeddada meesha aan u tegaya ha noqoto waa maxfal xiwaari ah meesha aan gelaya kaniisad maaha meesha aan gelaya temple maaha isagii aniga masjid ugu yeeri maayo meel baan wada tegayna waxaan ka wada hadlayna waa maxay ujeeddadaan u tegaya waa maxay udcu ilى sabiili rabbika biاlxikmati wاlmawcidati اlxasana wajaadiluu bilati hi axsan in waddada ilahay dadka xikmad aan ugu yeero kadibna dood aan galo dooddaa marka bilati hi axsan marka laleeyahy doodda waxay iman kartaa usluub aad aad u qurux badan macnaheeda maaha inaan leeyahy kilaab baad tihiin saan baad tihiin macnaheeda maaha marka meesha la isugu yimaado usluub aad aad u qurux badan luqa uu fahmi karo anoo aad iyo aad ugaga dharagsan waxa kitaabkiisa u qora meesha anoo fadhiiso usluub qurux badan kow waa inaan dacwo marka u tago maaha inaan meesha hayti aan ka soo qayb gala maaha maaha xaflo meesha la qabanayo bayaan baa lii aqrinaya maaha meeshaan tegayaa wixii amraan samaynaya macnaheeda maaha meesha markaan tegi waa inaan dacwo u tago haddaanan dacwo u tagin sooma albaabka waa xirayn tallaabta labaad waxay tahay meesha marka la tago ajandaha allah subxana wa tacala markuu ka hadlay wuxu uhi qul yaa ahla اlkitaabi tacaalow ilى kalimatin sawaaءin baynana wabaynakum an laa nacbuda ila اllaha wla nushrika bihi shayئa wla yتakhida bacضuna bacضa arbaaba min duni الlah fain tawallow faquluu shhaduu biana muslimuun aayaddan waxay leedahay qul ya ahla اlkitaabi tacalow nebigaa lala hadlaya nebiyow waxaad ku tidhaahdaa ahlu kitaabow yahuud iyo nasaare jewish iyo christianity oo kaalaya ayadda waxaa laga fahmaya inaan annaga initiative ka qaadano inaan annaga iyaga u yeerna inay noo yeeraan maaha inaan dhahna kaale iyo ka wada hadlaynaa maxaan ka wada hadlaynaa kelimad jinjin inoo ah oo innaga idaga noo siman common term ah maxaan ka wada hadlaynaa towxiid ayaddan waxay caddaysay kow yaa marti qaadaya kulanka muslimiinta ajendaha laga hadlay waa maxay towxiid halkee la ysugu imane meelay muslimiintu ay diyaariyeen saddexdaa qodob markaan isla meel dhigno mawduuc marka uu soconaya aayaddan waxay tilmaantay inaan innaga iyaga marti qaadno ajendaha laga hadlay waa kelimat الtawxiid ajendaha aan ka hadlayno haddii uu yahay scientific field hadduu yahay economic field hadduu yahay political field hadduu yahay raggeeday leedahay lakiin aniga waxaan ka hadlayaa dad waxaan ka hadlayaa culummo ah oo culamaa u diin ah ama diinka barta markay tageen maxaafisha xiwaariga ah saddexdaa qodob horta waa muhiim arrinka labaad ee meesha aan tilmaamayna wuxuu yahay allah subxaana wa tacala markiiba wuxuu tilmaamay anlaa nacbuda ila اllah idan meesha adoo aaminsan nin yahow trinity ama saddex ilaah aaminsan taliid aaminsan adoo aaminsan maala masiixiyo sanshib adoo aaminsan waxaan leeya hadalka maba furmi kara horta meel aan isugu tagno masalada waa midda arrinka labaad waxaa laga qaadanaya haddana in haddii ay dhacdo in qofka meesha tegey laga xujo bato macquulna maha in islaamka laga xujo bato ilaa allahuma inuu noqdo mooyaane qof isagoo suberofishal oo sadxi ah wax fara badan meesha aanu kahin hadduu meesha intuu tago ama noocan ma waad sugtay xujadii baad sugtay khayrkii baad sheegtay waad doodday sida doodihii mufximada ahaa ee uu geli jiray sheekh axmed iyo raggii la midkaha allah arxam caleyh allah yarxamu ilaahay ha u naxariisay dadka la midkaha doodaha ay gelayn oo kale haddii la diido wax lagaa dhegaysan waayo fain tawallow faquul ashhaduu bianna muslimuun hadday jeysaan soo maha waxaad ku tidhaahdaan markhaati noqda annaga muslimiin baan diin baan ku dheganna ama idinka raacam ha raacino laakiin annaga tii asalka ahayd ayaa ilaahay subxaana wa tacaala na sii waan ku dheganna arrin kale wuxuu khudbada saddexaad waxay tahay in la tilmaamo yaa horta meesha tegaya allah subxaana wa tacala wuxuu tilmaamay masaladan ah taxdiid maala in meesha marka la tegayo qul ya ahla اlkitaab ya ahla اlkitaab lima tuxaajuuna fi ibrahim wma unzilat الtawraat wاlinjiilu ila min bacdi afalaa tacqiluun ha antum haؤulaaءi xaajajtum fima lakum bihi cilm ha antum haؤulaaءi xaajajtum fima lakum bihi cilm falima tuxaajuuna fima laysa lakum bihi cilm wallahu yaclam antum la taclamuun ma kana ibrahimu <coughs> yahuudiya ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ayadaas marka waxay caddeeyeen marka meesha la isugu tagay in la yidhaahdo ibraahimiyadda idinka aad isxijinaysaan leedin ibraahim innagaa idinka xigna horta laysat xikran calى axadin minkum idinka horta idinkuma gaar aha ibraahim waxaa xiga qofka waddadiisa markaa raaca maxamed ibraahim ma ahayn yahuudi ma ahayn nasraanina ma ahayn idinka haddaad tihiin yahuud iyo nasaara waxaad ku doodeen waxaynan cilmi u lahaynina maxaad ugu doodaysaan masaa'ishatan ma kaana ibraahim yahuudiyan walaa nasraani intuba shaqo kuma lahayn bal allah subxana wa tacala marka wuxuu tilmaamay wuxuu leeyahay diimahan idinka aad ibraahim u tiirinaysaan ibraahim yahuudi buu ahaa ama ibraahim masiixio diimaha waabay ka dambeeyeen nebi ibraahim isagaba ka horreeyey haddii la yidhaahdo yidhaahdaan oo diinta islaamka way ka dambaysay diinta islamka hadday ka dambaysay laakiin marankii bay haysaa oo ah ina awla الnaasi biibraahima laladiina اtabacuuh waxaa ku owlaysan la dhihi karaa gruubkan waa gruub ibraahim raacay qalyaha waddadiisa raacay wa hada الnabiyu nebiga sal اllah alيه waslm waladiina aamanuu wallah waliyu اlmu'miniin ayaddu marka macnaheeda inay noqoto arrin kale loo baahanya waxay tahay in markaa la muujiyo fii hadihi khudba araabica dadka meesha tegaya inay noqdaan dad dawi ikhtisaasaada takhasuska iska leh daraaseeyey old testament new testmentiga fahmay sida wax loo radin lahaana fahmay shubhaadka sida loo tafniidin lahaana fahmay maxaa ilaahay subxana wa tacala qur'anka wuxuu kule ha antum haula xaajajtum fi ma lakum bihi cilm falima tuxaajuuna fii ma laysa lakum bihi cilm aayadda keliya ma qabanaysa qofka masiixiga iyo yuhuudiga ma qabanayse ninka muslimkaa ah oo meesha markuu maraakiista horboodo iyo bismi imaam ku dhiiban meesha intuu tagu yidhahda anaa turjumay islaamkii ka turjumay grup baa la sheegay inay meesha intay ka tageen xaggaa iyo ka degay meelaha kale ay markaa dadka ay degan yihiin marka meesha uu tegana wax u diyaarsan markaa ma laha meeshuu fadhiyaa waxbaa lagu soo aqrinaya waa soo laabanaya laakiin markii maxfalka xiwaariga uu noqdo kanay qabtaan raggan muuqmuuqdo promen figuriska ah ee la yaqaan markay meelaha ay yimaadaan manaabirta inay jiljilaan takhasusna u leh waad arkaysaa qof imaanaya markaa ma laha keligii unbaa hadli jira axmeddiin bal arag midkii yimaado markiibuu ka baxa laakiin markay tahay uun keliya la yidhaahdo maxaafil xiwaariya ayaa jirta nin kasta ee markaas horbooda meeshuu marka tegaya aakhirkana waxaad arkaysaa isagoo markaas soo gadoomay arrinka shanaad wuxuu yahay inaan lagu kadsoomin wax alla waxa meesha laga sheegay maxaa sumuun baa la fidinaya qofka hadduusan immunity system aanu jirkiisa aanu ku jirin caqiidadiisa aanu isdifaaci karin meesha inuu logdhiga maaha maxaa allah subxana wa tacala isagaa leh wadda طaa'ifatu min ahli kitaabi low yudiluunakum wma yudiluuna ila anfusahum ma yashcuruun waxay jeceliin sida idiin lumin lahaayeen saas darteed waxaa la sheegay shubahaad baa lagugu furaya leesh maxamed uu sidaan u ahaa leesh caaisha wakhtigaa loo guursaday abu hurayra ishtiraaki buu ahaa abu dar baa ishtiraakiyada markaa watay wax alla wixii walidaalika waad arkaysaa xitaa masaladaasay u soo socotay baa iskuulladaa lagu dhigaa jaamacaadkaa lagu dhigaa walidaalika kuwan aad arkaysaan meesha aan wada joogno yar yarkan waxaa laga buuxiya afkaar sidaasoo kalea iyagoo buuxsan bay marka kula soo hor fadhiisana waxay leeyihin maxaa sheekh waxaan u dhaceen waxaan maxay u dhaceen diyaar noomaha inuu dhegaysto islamic prospective waxay tahay adoon islaamkaaga aadan baran haddaad u dhegraaracaysid meel aan aan sax ahayn waxay u badan tahay meel kale inay kaala dhacdo khudbadda lixaad waxay tahay ee loo baahan yahay badanaa waxay sameeyeen wax lagu magacaabo kulan baa dhacay baad maqlaysaa waxaa kulmay muslimiin iyo waxaa kulmay diimo kale meeshii markii la ysugu tegey nin brofesora oo masiixi ayaa wuxuu yidhi laa ilaaha illa moxameda rasuulu kadib in yar marka la joogo kadib laba maalmood kadib wuu ka laabtay muxuu kaga laabtay mibreshar baa wuxuu kaga yimid xagga dowladda okay nin jurayza aaminsan baa meesha yimid laa ilaha illa buu yidhi wuu ka laabtay muxuu uga laabtay breshar baa xagga kale kaga yimid laakiin allah subxaana wa tacaala bresharka ha ii dambeeye ilahay isagaa yidhi waqaala طaa'ifaة min ahli اkitaabi aaminuu bاladii unzila calى اladiina aamanuu wajha الnahaari wاkfuruu aakhirahu lacalahum yarjicuun isbedbedelka u isbedbedelayo jirijiroolinimada uu la imanay ninka kan aana muslimka aanan ahayn macnaheeda maha brashar ba agga ka yimid agga ka yimid macnaheeda maha wuxuu rabaa inuu adiga ku yidhaahdo anoo brofesor hebel ah oo shalay wixii qiray ayaan maanta dib ugaga laabtay wax kale maaha wixii aan shalay aan qiray baan dib ugaga fakeray kadib waxaa ii soo baxday sidii aan u malaynaya inaanay ahayn maxaa yeele intaanoo shaki baa jira intaanoo doubts baa jira kitaabkiina waxaan buu qoraya waana khalad waxaan buu qoraya waxaan waa qalad howlaha inay galaan walidalik waa la hayaa ugu dambeeyey intuu meesha fariisi kadib wuxuu yidhi kadib baan waxaan galay internetkan gala waxaa ii soo baxay qur-aanka ila intaasoo kunoo khalada naxwiga marka ku jiro grammatica ruliskaba uu qaldaya carabi ahaan marka loo eego kadib waxaa ii soo baxday xitaa caqiide ahaan in aayado fara badan oo muqtabasa oo lasoo dafo bibleka laga keena mesha in la geliyey wixii aan meesha marka ka sheegay waxaan eh, si calana dadka ugu sheegaya inaan ka laabtay allah subxana wa tacala isagaa wuxuu ku leeyahay qur-aanka aaminuu waxay yidhahdeen طaa'ifatu min ahli kitaabi aaminuu biاladii unzila calى aladiina aamanuu wajha الnahaar aroortii horaan dhaha muslimiin baan mu'miniin baan nahay wakfuruu aakhira aakhirka marka la gaaran ogaga baxa waa meesha waxay ka mid tahay taktiga markaa meesha lagu ciyaaray ka mid tahay qofki inuu fahamsan yahay ko bimacnaa ninkan hadduu rumaynay falinafsi hadduu beeniyana falinafsi aniga howl ii taal marka maha aniga waxaa ii yaal as a muslim inaan dacwadan gaarsiiya ama ha aqbalo ama yaanu aqbalin khudbada toddobaad waxay tahay in meesha marka la isugu yimaado howlaha in wax alla wixii meesha ay keenaan oo shubaha in la radiyo haddaan la radin karin meesha in laga tago walidalika allah subxana wa tacala arg waqaalat الyahuud والnasaara naxnu abnaaء اllahi وaxibaa'uh markay yidhahdeen innaga ayaa waxaan nahay ilaahay subxana wa tacala kuwa u dhalay kuwa u jecel yahay looma dayna waxa la yidhi qul falama yucadibikum bidunuubikum war waa yahay maxaa laydinkugu cadaabaa dembiga aad gashaan dembigiina maxaa laydinkugu cadaabaa bal antum basharu miman khalaq haddii idinka aad tihiin juz ka mida khaaliqa qayb ka mida cadaaba mutaysateen waa la radinaya haddaadan radin karin ha tegin ilah isaga yidhi waqaaluu lan yadkhula aljannata ila man kana hudan aw nasaara qur-aanka lagama aamus wuxu yidha jannada waxaa geli doona keliya yahuud iyo nasaara tilka amaaniyihim waa waxay iyagu yididiishanayaan khuraafaadkooda qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin haddaan la radinayn yaan la aadin khudbada kale sideedaad waxay tahay meesha marka la isugu yimaado kutubtooda waxaa ka buuxa bashaaraad fara badan glad tidings ee muujinaya nebi aakhir zamaan inuu soo baxay dad fara badan iyaga ka mida ah, way ku soo islaameen muslimiintuna aad bay arrinkaa uga dhawaajiyeen meesha markaad tegtid horta waaad waa inaad xifdisanaatid aayadaha ama versiska ka hadlaya old testmenti new testmentiga ama qolada kastaad la fariisatidba waxa moxamed sala allahu calayh wasalam laga yidhi inaad fahamtid ilah isagar ya ahla kitaabi qad jaa'akum rasuuluna yubayinu lakum kaiira mima kuntum tukhfuuna min alkitaabi yacfu can kaiir qad ja'akum min allahi nuur wa kitaabu mubiin in khudbada sagaalaad waxay tahay ee loo baahan yahay meesha marka la tago marka wax kasta la caddeeyo ay kala bixi waayaan in la yidhaahdo haddaba waa maxay idiin sheegana dhegaysta inay baatil ku taagan yihiin in la caddeeyo waa gabagabadii masalada <clears throat> ilahi subxaana wa tacala isagaa wuxuu qur-aanka ku leeyahay qul ya ahla اlkitaabi lastum calى shay xatى tuqiimuu الtawraata والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين waxba ma ihidina waxaad ka ogtihiin ma laha kitaabkaan aad sheeganaysaan judaismkan iyo christianity aad sheeganaysaan intuba idima tirsana in gunaanadku uu sidaa u noqdo hadduusan gunaanadku sidaa aanu noqon karinna markaa inaan la isdaalin khudbada kale ee loo bahan waxay tahay tobnaad in meesha marka la isugu yimaado qofka muslimka ah ilan caqiidaad adiga muujisay khayr baad meeshii ka sheegtay wax walwala iyo labaclabcalayn inaanay ku soo gelin waa meesha allah subxaana wa tacala isla siyaqa wxi fatara aladiina fii quluubihim maradu yushaaricuuna fiihim yaquuluuna nakhsha an tusiibana daa'ira facasa allah an yaatiya bilfaxti w amri min cindi waxay leeyihiin waa u degdegayaan mar qolada qolada xiriirkaa la samey kuwan xiriirkaa la samey kuwan xiriirkaa la samey ujeeddada waa maxay waxay leeyihin waxaan ka baqaynaa dhib meesha inuu nogaga yimaado ina alcunaqaba taagir haddaynaan inaga maraakiis ahaan meesha aynaan tegin lacagahana la siiyaa la joojinaya albaabadaa la xiraya intay ka dhacaysa howlahaasoo dhan howlo meela xorriyad ay ka jirta kama soconayaan intaad u baahantaha un keliya wax way khayrkaaga adiga caddayso ninkanna bini aadannimo wuxuu kaaga baahanya ixtiraam buu kaaga baahanya respect samee oo wanaaji intaad wanaajinka sida rasulka sal alla alay slam hadigiisa markaa laga hayo khudbada marka ugu dambayn waxay tahay inaad ogaatid ama adiga aqbal ama ha aqbalin ama ha lagu yeeri ama yaan lagu yeerin ama adigu buski ama ha kicinin ninkan hal meel baa ugu qufulan hal shay baa u qufulan oo ah walan tardaa canka alyahuudu wala الnasaara xataa tattabic millatahum ninkan waxaa u go-an waxbaa meel u xiran ilaa diinta aad ka soo raacdid macquul maha ama adiga cer ka gal ama wadhah waxaad u qaadaa calanka waxaad u qaadaa integration ama intaan aaday waxaad doonta adigu dheh waxaad doonta samee walan tarda canka alyahuud wala الnasaara arrimaha aan tilmaannay dhammaantood gunaanade laba shay aan kala saarno meelaha aan joognay inaan nabad ku noolaano waxa ilahi subxana wa tacala na amray dadkana wanaajiyey inaan wanaajino waxa ilahi subxana wa tacala na amray qofka muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo ixtiraamkiisa inuu mutaysa ilahi subxana wa tacala na amray in nabad lagu wada noolaada ilahi subxana wa tacala na amray in security nabadda laga shaqeey waxu ilahi subxana wa tacala na amray taa waa arrin oo insaaniyadii aadanihii markaa aadanimada markaa ku xiran laakiin marka loo baxo caqiida laga hadlaya marka la yidhahdo ninka kan ilan qofka markaad maanta aniga adig intaan wada fadhiisanno su-aal markaad weydiisid ay igu diidan tahay masaladii waad khaldan tahay baad leedahay nigo saa maaha anna waxaan ku leeay waad khaldan tahay taanu macnaheeda maaha marka waa khaldan tahay aan ku leeyahay inaan adiga as a person ku diidanahay qof ah bini ahaan khaladka aan ka hadlayno wax alla markii diin loo baxo waxaan leenaha diinteena islaamka ayaa saxa waxaan leenahay we challenge waxaan diyaar u nahay xiwaar waxaan diyaar u nahay wax alla wixii khalada ee ku jira diimaha kale inaan muujino waxaana leenahay walaalaheen muslimiinta ah yaan lagu kasoomin howlahan ee tirada badan ee la wado kelmadda aan meesha ka sheegay oo salaadana igu soo gashay ujeeddadeeda ma aha inaan xadad gaara ama dhacdo gaara dhacday marka inaan ka hadlo maaha lakiin waxaan rabaa inaan muujiyo digniin inaan bixiyo aan dhaho war diintan horta ha la barto diintaad islaamka baro yaan lagaaga sheekayn tan markaad fahamtid kadib hadday kula qunaato in dacwadaadu yani haddii ay tahay un keliya nin yaqaan un keliya kitaabkii iyo sunnadii iyo fiqiga yaqaanna da dadka muslimiinta kuu bahan ku gaabso haddaad leedahay maya dadkaaba wax u sheegayaan diintooda baro takhasus gaaray leedahay baro markaa kadib meesha tag laakiin adoo ah khaawil iyo dayn ah waxba gacanta aadan ku hayn inaad tidhaahid maya ujeeddada waxa ay tahay un keliya tacaawun inaan isgarab taagna ayay tahay un keliya waxaana loogu talagalay aqri horta ajandayaasha meesha u qoran aqri waxyaabaha la qoray aqri wax alla wixii socda extremic confidential ku qoran aqri brotocolaadka waxa ku qoran aqri adoo can wacyi can diraasa meeshii marka u haya meeshii markaa tag laakiin mujarad waan iska dhaqaaqaya wixii la doonaan in laisoo gelinaya kadibna waan imanaya haddana meeshii khaladkeygii aan kaaan ka aqbali lahaa anaa marka difaac gala dhibkeeda marka leed waxaan u baahnaan lahayn runtii u baahnaan lahayn inaan dul istaagno qolyaha muslimiinta ah ee iyagu markaa tilmaame fakarka ah qoladan way saxsiin hebelna way saxsiin hebelna way saxsiin fakarkaa ah ee ka soo horjeeda fakarkii aan tilmaanay aliqtisaariya diiniya oo ana alxaqa waaxidun wa ana aطariiqa ilayhi waaxid xaquna waa mid keliya waddada loo maran waa mid keliya oo aliqtisaariya diiniya aan aaminsannahay waxay wadaan shubaha aad i aad u tiro badan shubahdaana waxay u baahan tahay mid mid marka in loo loo dul istaaga biidni اllahi subxaana wa tacaala marka waxaan isku dayeyna haddii ilahayna waafajiyo almuxaadara laaxiqa hadday suurtagal tahay wailaa su'aalahan marka ku dhamaystiran dana wailahuna biاllahi towfiiq